alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alih wsaxbih wman waalaah waa dersigeennii aladab اlmufrad liabi cabdillaahi moxamed bnu ismaaciil albukhaariyu raximah اllahu tacala waana dersigeennii sideed iyo labaatanaad wuxuu ka bilaabmanayaa xadiiska shan boqol afartan iyo sideed qaala almusanifu raximah اllahu tacaala baabu lkibru wuxuu baabu yahay kibirkii ayuu baabu yahay ruuxu inuu khalqiga ilaahay subxaanah wa tacaala uu iska weynaysiiyo kibirku waxa weeye afcaasha iyo dhaqamada ka soo fulayaana ay noqdaan kuwo uu ku quudhsanayo addoommada ilaahay subxaanah wa tacaala qala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana sulaymaan ibnu xarbi alsadi qala xadaana xamaad ibnu sayd ibnu dirham can saqcab ibnu suhayrin saqcab ibnu suhayr ibn اlcalaa ibnu suhayr waa hiqat qaliil اlxadiid can sayd bni aslam alcadawi qaala wuxuu uhi laa aclamuhu ma ogi ilaa can cadaa bni yasaar cadaa ibni yasaar in xadiiska yani markaa laga tebiyo mooye wax kale ma ogi inuu xadiiska ii sheegay can cabdilaahi bni camrin cabdilaahi bni camr bni caas waxaa laga wariyey qaal wuxuu yihi kunnaa waxaanu ahayn juluusan kuwa fadhiya cinda rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay agtiisaanu fadhinay fajaa jaa'a rajulu nin baa yimi min ahli lbaadiyati reer baadiyaha kamida ah. nin reer baadiye a yimi calayhi jubbatun sayjaan calayhi dushiisa ay ahaatay jubbatun jubad jaakeed sayjaan yani waa jamcu saajin waa addaylasaan اlakhdar yanii jaakadahan waaweyn oo dusha ay kaga dhigan tahay waxyaabo sharax sharaxa sida khamiiska yani bahasha laga dulqaato oo kale gandoorada culimmada iyo yani boqorada iyo qaarkood ay qaataan waxaasoo kale sharax sharax saasoo kalea dusha kaga dhigan calayhi dushiisa waxaa ahaatay ninkaa reer baadiyaha jubbatun juba oo sayjaan yacnii sharax sharax leh oo nooca daylasaanka loo yaqaano xataa qaama ilaa uu istaagay calaa ra'si nebiyi sala allahu calayh wasalam nebiga madaxiisa ilaa uu isdul taagay waa reer baadiya oo nebiga madaxiisa soo dul istaagay ayuu wuxuu yidhi wuxuu inna saaxibakum saaxiibkiin qad wadaca wuxuu dejiyo dhulka dhigay kulla farisin nin kastoo farasfuul ah yuu ujeedaa nebigu ujeedaa wuxuu leeyahay saaxiibkiin xalqadii nebi maxamed ee sidaa loo fadhiyay buu intuu soo dul istaagay waa nin reer baadiye buu yidhi saaxiibkiin wuxuu doonayaa nin kasta oo fardafuul ahaa oo sharaf iyo magac lahaana inuu dhulka dhigo adhi jirkii iyo adhi raaciina inuu soo kor yeelu doonaya ile baabulkibri baynu ka hadlaynay wuxuu idhi inna saaxibakum saaxiibkiin qad wadaca wuu dejiyo dhulkuu dhigay kulla farisin mid kastoo fardooley ah oo amase qaala wuxuu yuriidu wuxuu doonayaa an yadaca inuu dhigo dhulka dejiyo kulla farisin mid kastoo fardoolaya ah inuu dhulka dhigo oo sharaftiisa hoosu dhigo ayib oo wayarfaca uu kor yeelo koru qaado kulla raacin mid kastoo adhi raacana adhi jirkana iyo qofkii aan bulshada dhexdeeda maqaamka ku inuu soo kor yeeluu doonaya riwaayada axmediyadu waxay siyaadinaysaa wayarfacu kulla raacin ibni raac wuxuu doonaya inuu koru qaado mid kastooo adhi raaca oo adhi raac dhalay adhi jirkii adhi jirku dhalayna wuxuu rabaa inuu magac u yeelo dadkii sharafta lahaana dhulkuu dhigayaa buu leeyahy nebiguu duraaya fa ahada nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu qabtay bimajaamici <clears throat> faahada nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu qabtay bimajaamici jubbatayhi yacnii labadiisa jaakeed meeshii ay isaga imaanayeenee dhexda ah halkaa dhexduu ku dhegay nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh ila jaakeedkan weyn meel buu isaga imaanaya bimajaamici jubbatayhi yacnii labadiisa jubbadood meeshii ay isaga imanayeen buu ku dhegay halkaa guntiguu soo qabtay nebigu fa wuxuu yidhi ala araa soo ma arkayo calayka dushaada libaasa man cid dharkood soo kuuma arkaya laa yacqilu aan caqli qaadanayn nabiguna waa u jawaabay intuu guntiga qabtay buu yidhi sow muuqaalkaaga igagama muuqato dharka aad lebisan tahay inuu yahay yanii kuwa aan caqliga lahayn lebiskoodii sowma xidhnin maxaa ku jira marka meesha adiguna caqli malihid waay muuqaalkaaga maxaa soomaalida odhan jira warkaagu waa kaa soo adigana muuqaalkaaga iga kaa deeqay waay muqaalkaaga ayaa iga kaa deeqa alaa araa soo maarkayo calayka dushaada libaasa man cid dharkii oo laa yacqilu aan caqli lahayn uma qaala wuxuu yidhi ina nebiy allaahi nebigii ilaahay ee nuuxa nuux ahaa lamaa xadarat lwafaatu geeridu markay ku soo xaadirtay qaala libnihi wiilkiisi wuxuu ku yidhi innii qaasun calayka alwasiya anugu waxaan yani kuu sheegayaa oo kaaga qisoonayaa dardaaran baan wiiliyaho kuu dardaarmayaa dhegayso aamuruka bisnatayni laba arrimood baan ku farayaa wa anhaaka can isnatayni laba arrimoodna waan kaa reebayay kaa qabso amuruka bilaa ilaaha ila allah kelmadda towxiidkaan ku faraya maxaa yeelay fa ina asamaawaati sabca waalardiina sabca samaawaadka toddobada iyo ciraryaalka toddobada ah iyo dhulalyaalka toddobada ah low dicna haddii la dejiyo fii kifatin kefad haddii la dejiyo miisaan haddii la saaro wa wudicat laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allahna la saaro fii kifatin kefad la saaro la rajaxad way ka raajax noqon lahayd way ka cusnaan lahayd way ka miisaan badnaan lahayd yacnii bihinna kuwaasoo toddobada dhul iyo toddobadaa cir maxaa ka cuslaan lahaa miisaanka qaybta laa ilaaha ila allah la saaray baa ka cuslaan lahayd walow ana asamaawaati sabca waalardiina sabca haddii yani samooyinka toddobada ah iyo dhulalka toddobadaa ah kunna ay ahaadaan xalqatan giraan yacni wareegsan oo mubhamatan yacni markaa meel daloosho aan lahayn yacni xalqa wareegsan oo giraan isku ah xidhan hadday tahay laga dhigo laqasamathunna kelmadda tawxiidku way kala jebin lahayd oo meel laga galo iyo af bannaan aan lahayn oo isku xidhan xalqa mubhama yacnii hadday tahay kelmaddaa tawxiidkana markaa lagu dhufan lahaa laqasamathunna way kala jebin lahayd laa ilaaha ila allah baa kala jebin lahaa wa subxaana allaahi wa bixamdihi labada kelmadoodoo ruuxa muuminka uu ku qowlana fa innahaa salaatu kulli shayin shay kasta ducadiisa iyo allabarigiisa weeye waxaa loo isticmaalaa luqatan bimacnaa adducaa waxaa kaloo loo isticmaalaa saligu yani salaa markay min allahi ka timaado asanaa abu caaliya alriyaaxi siduu fii saxiixi lbukhaari ku tilmaamayay wuxuu lahaa yani salaat ullaahi wa sanaa'uhu calaa cabdihi fii mala'in min almalaa'ika inuu ilaahay ammaano ah fa inahaa salaatu kulli shayin shay kasta ducadiis iyo allabarigiisa wabihaa labadaa kelmadood ayaa yursaqu lagu irsaaqayo lagu dheefiyaa kullu shayin shay dhammaantii yacni wain min shayin ilaa yusabbixu bixamdih walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum shay adduunkan guudkiisa saarani ma jiro ilaa ilaahay uu u tasbiixsanaya laakiin annagu ma fahmayno luqada iyo qaabka ilaahay uu ugu tasbiixsanayo innagu ma dareemi karno walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum wabiha ay wabihadihi lkalimaat baa yursaqu lagu irsaaqa kullu shayin shay dhammaantii waanhaaka waxaan kaa reebayaa can ishirki shirkigaan kaa reebayaa iyo walkibri kibirkaan kaa reebaya faqultu waxaan idhi musaaabigl oo mase qiila waxaa loo yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow rasuulkii allow haada shirku shirkigan isagaa qad carafnaahu waanu garanay fama lkibru kibirku muxuu yahay shirkiga waan garannay oo saddex iyo toban sano oo cimrigaagi ka mid ah towxiidkana baraysay towxiidka waxaa ka soo horjeedaoo shirkiga ah oo ilaahay xuquuqdiisa in cid kale loola qaybiyana waanu baranay laakiin bal kibirka noo kibirka waxaa laga yaabaa inuu naga khaldameen huwa kibirkii an yakuuna maynu u sugnaadaa liaxadina midkayo xullatan bedladiiyo isku joogoo yalbasuhaa uu labisto kibirku ma ruuxu dhar fiican iyo isku joog fiican uu labisto miyaa qaala nebigu wuxuu idhi laa maya qaal wuxuu idhi fahuwa huwa kibirkii an yakuuna liaxadina midkayo inay u ahaato miya naclaani xasanataani lahumaa shiraakaani xasanaan laba kabood oo wanaagsan oo laba suun ama laba indhalaqaad oo wanaagsan leh kaba fiican ninku hadduu labisto ma kibir baa la odhanaya qaala laa buu yidhi wuxuu idhi fa huwa kibirkii an yakuuna inay u ahaato miyaa liaxadina midkayo daabbatun daabado yarkabuhaa uu fuulo hadduu faras iyo gaadiid uu samaysto ma waxaa lagu darayaa kibirka oo kibir baa lagu sheegi qaala wuxuu yidhi laa maya qaal wuxuu yidhi fa huwa kibirkii ma waxa weeye an yakuuna liaxadina midkayo inay u ahaatay asxaabun asxaab iyo oo yajlisuuna ilayhi la fadhiista ninku inuu gole iyo naadi leeyahay garbihiisa iyo hareerihiisana lagu urursan yaho rag la fadhiyaan oo warkiisa ay dhegaysanayaan taa miyaa kibirka lagu tilmaamaya qaala wuxuu yidhi laa maya kadibna wuxuu yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahay ow famalkibru kibirku muxuu yahay marka qaala wuxuu yidhi safahu lxaqi yacnii waa xaqii oo la diido ama ruuxii xaqa kuu sheegayo caqli xumo lagu xukumo iyo waqamdu nnaasi dadka oo la quudhsado ama la xaqiro ama la yaso kibir ma doonaysaa kibirku waa laba shay kibirku waa xaqa oo marka lagu sheego aad diiddo iska kibriso iyo dadka oo aad quursato ama aad xaqirto labadaasaa kibir xadiisku waa saxiixoo imaam axmed baa fii musnadii ku warinaya mujaladka labaad boqolyxdaniyo abibnu fi albidaaya wanihaaya mujaladka koowaad boqol iyo sagaaliyo toban saxiixadana yani ayaa lagu saxiix yeela adabulmufradkana yani shan boqol nabigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka saxaabadii ridwaanullaahi calayhim wuxuu u qeexay oo baray maxaa kibir la yidhaahdaa kibirka uu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayhi jannada ma galo dhuudicaso wax leeg oo kibirhii ruuxay qalbigiisa ku jirto waa midka nooceyn laba shay buu nebigu ku soo ururiyo waa dadka oo la quursado iyo xaqoo la diido ayuu ku soo ururiyey laakiin muuqaalkaaga dhar qurux badan inaad xidhato kaba fiican inaad xidhato inaad isqurxiso kibir maaha qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa cabdullaahi ibnu maslm ibnu qacnab alqacnabi qaala xadaanaa cabdilcasiis ibnu maxamed addaarawardi yani can sayd can cabdillaahi bni camr sayd ibnu aslam alcadawi cabdullahi bn camr ibn caas anahu qaala wuxuu uhi yaa rasuula rasuulka ilaahi oo amina alkibari kibirka miyuu ka mid yahay yani kada wakada naxwahu naxwa xadiisi alawal qaala wuxuu yidhi xadaana musadad ibnu musarhad qaala xadaana yunus ibni qasim abu cumar alyamaami qaala xadaana cikrima ibnu khalidin qaala samictu ibna cumara can اnabiy sal اllah alيh wasalam yaquul nebi maxamed baan maqlay isagoo le man tacadama fii nafsihi ruuxii naftiisa isla weynaada iskibriya aw ikhtaala ama xaragoodoo faajeertama fii mishyatihi qaab socodkiisa mishya waa ismu hay-a yacni fii mishyatihi qaab socodkiisa faajeertama laqiya allaha casa wajalla ilaahay buu la kulmaa alle subxaana wa tacaala walxaal huwa isaga calayhi alle subxaana wa tacaala dushiisa qadbaanun uu cadhaysan yahay ruuxii naftiisa isla weynaada maxaa yeelay naftaadu yacnii ma dhaafayso haddaad isqaadqaaddo iyo haddaad tallaabada si caadiga u qaadaba dhulkana tallaabo ku jeexjeexi maysid buurahana dheerar ku gaari maysid laa tamshi fi lardi maraxan inaka lan takhriqa alarda walan tabluqa aljibaala duula man tacadama ruuxii yani marka isla weynaada ee la weyneeye fii nafsihi nafsadiisa yani aw ikhtaala fii miishiyatihi ama qaab socodkiisa yani markaa faajeertama laqiya allaha casa wajalla ilaahay buu la kulmaa walxaal huwa allena subxaanahu watacaala calayhi dushiisa qadbaanun uu u cadhaysan yahay cadho ilaahay buu ku kasbanaya imaam axmed baa fii musnadihi ku warinaya mujaladka labaad boqol iyo sideediyo toban alimaam almisiyi fii tahdiibi alkamaal buu ku sheegaya isagana mujaladka soddon iyo labaad shan boqol soddon iyo sagaal raqamka ayuu ku tilmaamaya qaala alimaam raximah llahu can cabdilcasiis bni moxamed addaarawardi can moxamed bni camr bn alxaaris can abi salma bni cabdiraxmaan bni cawf can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sal aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi mastakbara isma kibrin man akala ruuxii cuna macahu la jirkiisa uu la cuno khaadimuhu khaadimkiisa iyo shaqaalihiisu ruuxuu wax la cuno isma kibrina tilmaamihii kibirka waa ka madhan yahay oo warakiba alximaara dameerka fuula bil aswaaqi suuqa dhexdiisa suuqa dhexdiisa ruuxii dameerka gaadiidsada asagana maxaa ka muuqda tawaaduc baa ka muuqdaoo kibirkiibuu ka maran yahay oo wactaqala yani marka lugta ka xidha ashaata neefkii adhig ahaayoo faxalabahaa yani markaa lista ictiqaalka waxa weeye ool lama dabree haddee jeeniga kor loo qaadiyo markaasaad hoosta gashanaysa dhaqan ahaanna carabtu maanay wixii adhiga iyo maalitaankiisa waxaa iska lahaa dumarkaa iska lahaa marka soomaaliduna dhaqankaa waxbaa ka soo gaargaaray waa dhaqan jaahiliya dhaqankaa jaahiligaa nebigu nasaqayaayo wuxuu leeyahay ruuxii dameerkiisa suuqa ku dhex socda ridiisana maala khaadimkiisa iyo shaqaalihiisana wax la cuna kibirkii waa ka madhan yahuma kibrin buu leeyahay nebigu salawatu wasalaamu calayh maxaa dabeecadda basharka ku jirta ba inta badan qofka damiirkiisa waxaan u ogolaanayn yacnii marka aan diin iyo akhlaaq iyo tarbiyo fiican aanu lahayn qofkii ka hooseeye shaqaalaha ahaa inuu meel la soo istaago ya booskii in meel lala soo istaago in wax lala cuno iska daayo yacnii waa nooc bini aadamka yani ku jira akhlaaqda noocaasa ah marka nebigu salawaatu ullahi wasalaamu dadka uu ka barbaarinayaayo uu ka tarbiyaynaya wuxuuna ku barbaarinayaa wax kastoo dhaqan wanaagsana oo risaalada nebi moxamed salawatu ullahi wasalaamu aleyh maqaasida ay xambaarsanayd baa waxay tahay yani iyo ahdaafteeda iyo ujeeddadeeduba waxay ahayd masaalixda wanaaga in la gaadhsiiyo oo loo fududeeyo say wanaaga ku gaadhi lahaayeen sharka iyo mafsadadana laga fogeeyo wadadii sharka ay ku gaadhi lahaayeenna laga dheeray xadiisku waa xasan صaxiixada qaala imaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa muusa ibnu baxr yani muusa ibnu baxr ibnu xibaan unbaa fi siqaat ku sheegay laakiin ninkan waa mukhtalafun fiih xadiiska hore daaraqudni baa warinaya mujaladka saddexaad cabdirasaaq fii musanafihi mujaladka tobnaad cabdi ibnu xumayd fii musnadi mujaladka koowaad qaala xadaanaa caliy bnu haashim ibn اlbariid caliy bn haashim ibn اlbariid abulxasan alkhazaas yani ibnu maciin baa towsiiqiyey nin shiici uu ahaa ibnu xibbaanna wuxuu leeyahay rawa almanaakiir can اlmashaahiir ragga culimmada la yaqaano buu axaadiis munkaraada uu ka wariya xadaanaa saalix bayaacu laksiya saalixan marka waxaa inta badan ruwaadda aad ku arkaysaa shaqadiisii iyo xirfadiisii oo magaca looga dhigayo bayaacu lagsiyati go'yaasha midkii gedi jiray ya annaga waa isticmaalna sooma kii huudheydhka gedi jiray iyo kii muxuu ahaa sariiraha gedi jiray iyo bayaacu lagsiyati yani go'yaasha midkii gedi jiray waa can jaddatihi ayaydii wuxuu ka warinaya ayaydii lama yaqaan qaalad waxay tidhi muxuu idiin qoray can jaddatihi ah qaalad waxay tihi ayaydii ra'aytu caliyan cali baan arkay radia allaahu canhu oo ishtara iibsaday tamran timir buu iibsaday bidirhamin hal dirham buu ku iibsaday fa xamalahu markaasuu soo qaatay oo ku soo xambaartay fii milxafatihi go'iisiibuu timirtii ku soo qaatay xoogaa timiroo carruurta u iibsanayeen buu go'i ku soo laabtay waa curfidii aad wada garanaysaa ayb fa qultu lahu waxaan ku idhi haweenaydii baa waxay ku tiri o oh, mase qaala lahu qof rajulu ninbaa wuxuu ku yidhi axmilu canka yaa amiira almu'miniin aan kuu qaado amiirkii mu'miniinto qaala wuxuu idhi laa maya abulciyaali ciyaalka aabbahood ayaa axaqu u xaqle an yaxmila inuu xambaarto ruuxa adeeganaya ee guriga haddii ilaahay kuu runya gurigiisii u adeeganaya ayaa mudan wixiisa inuu qaato walow madaxweynihii muslimiintaba ha ahaatee marka abulciyaali axaqu ah yani an yaxmila waa nooc tawaaduco marka anaa waxayga qaadanaya w anaa waxayga qaadanaya xadiiska marka dacfi baa ku jiro islaantaas majhuulka ahina way ku jirtaa yani ninkaa horena wuu ku jiraa laakiin saxaabadu ridwaan ullaahi u badnaayeen qaabkaa imaam axmed baa fii musnadii ku warinaya mujaladka koowaad an boqoafartaniyo lix ibnu kasiir albidaaya wanihaaya mujaladka sideedaad yani raqamka shanaad tahdiibulkamaalka mujaladka saddexiy tobnaad boqoliyo lix daciifadana siddeetan iyo sagaal qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana cumar ibnu xafsin ibnu qiyaas qaala xadaana abi wa xafsun ibnu qiyaas qaala xadaana alacmash sulaymaan ibnu mihraan qala xadaana abu isxaaq asabiici camr بن cabdilaahi alhamadani asabiici can abi muslim alaqar abuu muslim alaqar waxa weeye waa siqatun ishtaraka fii cidqihi abu hurayra wa abu saciid waxaa xorayntiisii wadaagsaday abu saciid iyo abu hurayra labadoodii buuna xadiiska ka warinaya xadaahu wuxuu sheegay can abi saciid alkhudri wa abi hurayrata wuxuu ka wariyey can nabiyi sal alla aleh can illaahi casa wajala nebiguna wuxuu rabbigii ka wariyey subxaana wa tacaala qaala wuxuu yidhi alcisu sharaftu izaarii waa hoosguntigaygii weeye waalkibriyaa'u kibirkuna ridaa'ii go'aygii waaye faman naasacanii ruuxii igula dooda bishayin shay oo minhumaa labadooda ka mida cadabtuhu waan cadaabayaa ayuu nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh ilaahay kibirka iyo cisigu waa laba sifo oo tilmaamaha ilaahay subxaana wa tacaala ka mid ah wlilaahi alcisatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun baa laleeyahy subxana wa tacaala ayib qoladii munaafiqiinta walaha siisay markii ilaahay uu ka warramayay subxaana wa tacaala ilahay wuxuu uhi subxaana wa tacaala anyabtaquuna cindahum alcisa faina alcisata lilaahi jamiica ciise oo dhan ba ilaahay baa iska leh sharaf oo dhan ba allah iskale subxaana wa tacaala alle waa alkabiiru almutacaal marka tilmaamahaas ciddii igula dooda waana cadaabi buu alla yidhi subxaana wa tacaala bini aadamku iyo makhluuqu si kastoo uu isu kibriyo yacnii inuu kibraba xaq uma leh maxaa yeelay naqsi iyo dhimanaansho ayaa asal u ah soo ma ilaahayna maxaa asal u ah kamaal iyo dhammaystiran baa ilaahay asal u ah iyo ceeb la'aan laakiin bini aadamka maxaa asal u ah naqsi iyo dhimanaansho asal u ah yacnii waxbuu hilmaamaa waxaa is leedahay hagaaji buu kharibay wax isaga la toosan baa khaldan meel kastoo jirkiisa ka mida qashin baa ku jira ayay sabab u kibraaba marka ma taal yacnii min nudfa candhuuf baa laga abuuray nihaayadiisuna waxay noqonaysaa bakti uraya ayay noqonaysaa imaamu muslim baa fii saxiixihi kitaabu lbiri wasila ku warinaya qudaaci fii musnadi shihaab mujalladka labaad raqamkaasuu ku warinaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana caliy bnu xujr asacdi qaala xadaana ismaaciil ibnu ibraahim wa ismaaciil ibnu culaya qaala xadaanii abu rawaxa yaziid ibni ayham abu rawaxa yaziid ibnu ayham wasiqahu ibnu xibaan can ilhaysam ibni malik adda'i haysam ibn malik adda'i waa min shuyuuqi yani xariis ibni cusmaan abu dawuud wuxuu yidhi ina shuyuuka xariis ibni cusmaan kulluhum iqaat qaala wuxuu yidhi samictu nucmaana bni bashiirin baan maqlay yaquulu isagoo leh cala almimbari mimbarka dushiisa isagoo kale qaala wuxuu yidhi ina lishaydaani shaydaanka waxaa u sugnaaday masaaliya dabinno ayaa u sugnaaday iyo xadhko uu dadka ku daba wa fuquuqan yacnii kibir iyo isla weyni baa u sugnaatay tilmaami doona inna lishaydaani shaydaanka waxaa u sugnaaday masaal iyo dabinno ayaa u sugnaaday uu dadka ku dabo iyo wa fakhuuqan kibir baa u sugnaaday wa inna masaaliya shaydaani shaydaanka dabinkiisa iyo xadhkihiisa iyo wa fakhuuqahu yacnii isla weynidiisa iyo kibirkiisu waxa weeye albadru waa kibirka iyo qooq iyo xadgudubka lagu kibro maxay biancumi illaahi ilaahay nicmooyinkiisa subxaana wa tacaala iyo walfaqru in lagu faano weeye bicadaai illaahi ilaahay subxaana wa tacaala deeqdiisa siismada ilaahay subxaana wa tacaala uu ku siiyey iyo walkibriyaau in lagu kibro calaa cibaadi adoomada addoommada dushooda in lagu kibro iyo watibaacu lhawa hawada in la raaco ruuxu naftiisa iyo shaydaanku waxay u qurxiyeen inuu diin ka dhigto oo raaco fii hayri daati illaahi daatada ilaahay waxaan ahayn hawadaadu waa inay waafaqsan tahay allah subxaana wa tacaala wixii uu faray ay waafaqsan tahay xadiisku waa xasan mawquufa daciifada ayuu ku taxsiiniyey sheikh xadhkaha shaydaanku ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamaa khuduwaat walaa tatabicuu khuduwaati shayطaan inahu lakum caduwun mubiin ha raacraacina baa ilah wa tacaala tallaabooyinka shaydaanka maxaa yeelay shaydaanku cadow buu idin yahay inamaa ya'murukum bisuu'i waalfaxshaa wuxuu idin farayaa yacni xaaladii foosha xumayd iyo xumaatadii buu idin fari yacni fuxshigu xumaataduu ka mid yahay laakiin waxaa si gaara loogu sheegayaa ahmiyadda ay leedahay sinada iyo gogoldhaafku iyo foolxumada ay leedahay baa loogu sheegay waa almutanaahiyatu can اlqubxi meeshii ugu dambaysay foolxumada tii ka gaadh qala اlimaamu raximah اllahu tacaala xadaana caliy bn xujr asacdi qala xadaana sufyaan athawri can abi zinaadin cabdullahi bni dakwan alqurashi can lacraj cabdiraxmaan bni hurmus alacraj can abi hurayrata can اnabiyi sal اllah alيh waslm qaal nabigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi ixtajat iljannatu wannaar jannadii iyo naartii baa xujaytamay wa qaala sufyaanu aydan sufyaan wuxuu yidhi riwaayadiisa ikhtasamat iljannatu wannaar jannadii iyo naartii baa dooday doodoodii baa ilaahay baa kuu soo gudbinaya nebi maxamed baa soo gudbiyey wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa seebaa janna u hadashay seebaan naari u hadashay waxaa noo soo gudbiyey nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh innahu la xaqun mila maa anakum tandiquun inaad hadlayso hebel markuu inala hadlo miyaa hadalkiisa shaki kaaga jira ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku hadlay nebi maxamed baana inoo soo gudbiyey sida hadalkeenna aan shaki ugu jirin jannada iyo naartii baa dooday ayib qaalat inaaru naartii waxay tidhi yalijunii waxaa igelaya aljabaaruuna kuwa qasbida badan baa igelaya wayalijunii waxaa igelaya almutakabiruuna kuwa iskibrinta badan ee kibirka badan baa iska kayle wa qaalat iljannatu jannadii waxay tidhi yalijunii waxaa igelaya adducafaau kuwa tabarta daran ee liita ee bulshada yani marka ay quurhsato kuwaasaa igelaya wayalijunii waxaa i gelaya alfuqaraa'u kuwa fuqarada ah ee maal iyo xoolo mashquuliyo cibaadada iyo daacada rabbi ka mashquuliya aan haysta qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala doodoodii baa ilaahay kala xukminaya liljannati jannadii wuxuu ku yidhi anti raxmatii arxamu biki man ashaa jannadii adigu naxariistaydiibaa tahay waxaan naxariisanayaa ciddii aan doono ee naxariistayda aan ugu talagalay inaan u hibeeyo oo ugu deeqo uma qaala linaari naartii wuxuu ku yidhi anti cadaabii cadaabkaygii baa tahay ucadibu biki waan kugu cadaabayaa man ashaau ciddii aan doono walikulli waaxidatin mid kastoo minkumaa labadiinna ka mida yacnii miluhaa inaan buuxiyo yani ayaa laygu leeyahy buu alla yidhi subxaana wa tacaala walikulli waaxidin mid kasta waxaa u sugnaaday oo minkumaa labadiinna ka mida miluhaa buuxinteedii in la buuxiyo laakiin naartu ma buuxsamayso naartu ma buuxsamayso yowma naquulu lijahannama hal imtala'ti wa taquulu hal min masiid waa maalin aan naartii ma buuxsantay afkay soo kala haysaa waxay leedahay maya siyaada ma jirtaa weli khaanadaa madhan weli dabaqyaa madhan siyaada ma jirta markaasaa ilaahay subxana watacaala diinkiisa uu saari markuu saaro fayanzawi bacduha bacd afkeeda ay isu tegaya markaasay odhanaysa haddaan buuxsamay bukhaari baa fii saxiixii yani marka ku warinaya imaamu muslimna fii sifat اljanna ayuu ku warinaya raqamkaas soddoniyo labaad tirmidina fii jaamicihi ayuu ku warinaya qaala اlimaamu raximah اllahu tacaala xadaana isxaaq ibnu ibraahim qaala xadaana maxamed ibnu fadl السدوسي قال xadثna wليد بن جuمyعi عن أbي سلمة بن cabdالرحمن بن cوف nسqooyinka qaarkood ba waxay qorayaan can abi slma can cabdiraxmaan waa khada can abi slma ibn cabdiraxmaan ibn cawf isagun baa loo sii abtiriyey qaala wuxuu ihi lam yakun maanu ahayn asxaabu rasuuli اllahi sal اlla alيه wasalam asxaabtii nebiga maanay ahayn mutaxaziqiina yani kuwo dadka ka dhex baxsan dad soocan oo mujtamaca goonni uga soocan oo ummadda ka dhex baxsan maahayn mutaxasiqiin ay mutaqabidiina wa mujtamiciin yacnii kuwo dadka ka dhex baxsan oo urursan oo meel gooniya ku urursan maanay ahayn saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim ayib walaa mutamaawitayni yanii kuwo isdulleeyana maanay ahayn saxaabada nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh macnaha intay khushuuc dheeraada muujiyaan kuwo isdulleeyana ma ahayn talo maxay ahaayeen waxay ahaayeen niman haddii halgan iyo jihaad lagu jirana dhaqankooda la yaqaan haddii adduunyo laga shaqaysanayana beero iyo faliin iyo sida loo shaqaysto yaqaana haddii cibaado iyo daaco lagu jiro iyo xiriir ilaahay lala yeeshana niman yaqaano oo meesha loogu soo hagaagayo wadada ay ilaahay u marayaan yaqaanay ahaayeen tiibuu kuu tilmaamaya wa kaanuu waxay ahaayeen yatanaashaduuna kuwo isu tiriya ashicra gabayada ay isu tirin jireen fii majaalisihim fadhiyadooda ay fadhiyaan wayadkuruuna waxay ka sheekaysanayeen amra jaahiliyatihim jaahiliyadoodii noloshii jaahiliga iyo wixii ay soo mareen iyo taariikhdoodii bay ka sheekaysanayeen intaasi waa nolosha caadiga ah ee bulshada ay kala midka ahaayeen faida uriida hadaba haddii la doono axadun ruux minhum yaga kamida mida calaa shayin shay min amri illaah ilaahay amarkiisii ka mida haddii mar diinta ilaahay loo soo dhaadhaco oo amarka ilaahay wax ka mida ruux laga doono oo yacnii haddii ilaahay ku runyahay la yidhaahdo shay diinta ku sugan waxaa wax ka bedel daarat xamaaliiqu caynayhi cadho daraaddeed daarat waxaa wareegaysay xamaaliiqu aynayhi labadiisa indhood idhankooda isha qaybta yanii madow ee qaybta cad ku dhex taalla ama idhan dhe ama mxuu ahaa wiil meylaha maxaa la dhahaa soomaaliga ya guluub waa dee af soomaaliga iyo casriga ah. af soomaali weyn baan rabaa <laughs> isha isha birteeda ayb isha birteeda ama idhanka waxaa loo yaqaano qaybtaas yani madow ee isha ku dhex isha guluubkeeda iyo marraba waxaan rabaa soomaali weyn maxaa la idhaha buda ama isha marka wareegeedaas yani daarat waxaa wareegaysay xamaaliiqu caynayhi indhahooda idhankiisa ama bu'da indhahooda ama wiilka yani ishooda ayaa wareegayey qofku markuu cadhoodo indhihiisu waa ku dhaafsan yihiin indhihiisu waa ku dhaafsan yihiin marka qaybtan waxa lagu arkay aad moodayso inay ku fiirinayso meel kaa shishaysay jirta mar haddii diintooda loo galo yacnii indhahoodaa wareegaya kaannahu majnuun waxaad mooddaa sidii wax waalan oo kale maxaa yeele raasamaal aan diin ahayn may lahayn haddiiba diintooda iyo mabaadidooda mar la soo galo kaanama aynay naftii kala dhaqaaqeen adi haddii nebi maxamed la soomaaliga maanta haddii nebi maxamed la xataa damiirkiisa iimaaniga in badanoo ka mida ma kacay haddii diinta wax laga sheego ma kacay haddii munkaraad yacni suuqa iyo shaarica dhexdiisa wax diinta ku foolxun ay u muuqdaan adnaa min aliimaan qofka uu ku jiro waa inuu waa wuxuu odhanayaa qaadiya hadda waa dumarkii waa lumeen buu odhanaya war dumarkan waa lumeenta aynu ku wada haynee gacanta aynu ku fiiqayno yaa dhalay xaggay ka yimaadeen soo bulshada uun kama soo dhex bixin aaway dacwadu maaha yacni kitaab uu ruux meel la fadhiiste risaalada nebi moxamed salawaatu wasalaamu caleyh qof kastoo muslimi wuu xambaarsan yahay damiir leh yaa in marka wixii xumaan ee aad aragto aad tiraado ilaahay ka baq adeer xijaabkaaga sii des adeer cawradaada asto adeer ninkan aad ku dhegantahe boorhoboorhada la saaran tahay adeer ka deg waxaan kuuma bannaaneen in la yidhahdaa la doonaya daarat waxaa wareegaysay markaa xamaaliiqu caynayhi labadiisa indhood yacnii wareegoodaa wareegaya kaannahu majnuun sidii wax waalan oo kale ayib ibn abi shaybaa warinaya fii musanafihi majaladka hanaad abu nucaym fi lxilya mujaladka sagaalaad waana xadiis xasana saxiixada ayuu sheekh naasir ku saxiix yeelay qala اlimaamu raximah اllahu tacala xadaana muxamed bn musanى qala xadaana cabdاlwahaabi bn cabdilmajid aلthaqafi qala xadaana hishaam wa hishaam ibnu cabdillaahi addistiwaa'i can muxamed ibnu siriin abu bakr can abi hurayrata ana rajula ninbaa ata nabiya sal alla aleh wasalam nebiga u tegay wakaana wuxuu ahaa ninkaasi jamiila nin qurux badan oo ilaahay subxaana wa tacaala bini aadamka siduu u abuuray abuurkiisa quruxda qayb badan uu ka siiyey qaala wuxuu yidhi xubiba ilaya waxaa lai jeclaysiiyey aljamaalu quruxda nin qurux badanna waanahay inaan isqurxiyana waa jeclaha wa ucditu waxaa lay siiyey quruxdii layga siiyey maa taraa waxaad arkayso xataa maa uxibu ilaa aanan jeclayn an yafuuqanii inu igala kormaro axadun ruux imaa qaala inuu yidhi baa laga yaabaa bishiraaki naclin kabsuunkeed ma jecli buu yidhi kab indhalaqaadkeed in ruux igala kormaro waxaan rabaa dadka midka ugu sarreeya noqdo wa imaa qaala inuu yidhi bishicin axmar suun guduudan yacnii hal suunoo guduudan in qof igala hormaro ma jecliye alkibru daaka kaasi ma kibirba qaala wuxuu yidhi laa maya walaakin laakiinse kibirku waxaa weeye man badara alxaqa xaqa ruuxii diida marka loo sheego oo waqamida annaasa dadkana quursada dadka quursada ama yasa ama xaqira labadaasaa kibirka lagu soo koobay kibir madooni waa qofka xaqa diida khalqiga ilaahayna subxaanah wa tacaala quursada qofkaasaa mutakabir abu daud baa fii sunani ku warinaya tirmidi fii jaamicihi hanaad fi zuhdi mujaladka labaad yani saxiixada mujaladka afraad qaala imaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed bnu salaam albikindi qaala ahbaranaa cabdulahi bn mubaarak can muxamed bni cajlaan can camr bni shucaybin can abiihi can jadih owgii waa camr bn caas can nabiy sal la aleh waslm qaala wuxuu nebigu yiri sal alla aleh wasalam yuxsharu lmutakabiruuna yowma alqiyaama maalinka qiyaame waxaa la soo shirin doonaa dadkii mutakabiriintaah ee kibirka badnaa ee isla weynaabaa la soo shirin doonaa amhaala darri yacnii ka amhaali darri sidii dhuudhicaso oo kale iyagoo ah suuradoodu waa yar tahay muuqaalka bini aadan bay uga egyihiin laakiin waa quraanjo dhulka soconaysa yihiin abaalkoodii isla weynadoodii waxaa yani muqaabil u noqday in dhulka la dhigo amhaala darri sidii quraanjo oo kale iyagoo ah fii suurati rijaali muuqaal ragna leh yaqshaahum waxaa daboolaya adullu dulli baa daboolaya min kulli makaanin dhinac kasta dulli baa uga imaanaya oo daboolaya yusaquuna waxaa loo kaxaynayaa ilaa sijnin jeel oo min jahannama jahannamo ka mida yusamaa waxaa lagu magacaabaa buulas yani jeel ama gaal shirma miyaad odhan jirteen yani ka mida jeelasha jahannama ka mida oo buulas lagu magacaabo jeelkaasaa loo kaxaynayaa ayib tacluuhum waxaa ka kor noqonaysa buu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayh naaru lanyaari naaraha naartoodii baa ka kor noqonaysa wayusqowna waxaa laga waraabinayaa min cusaarati ahli nnaar dheecaankii ahlu naarkaa laga waraabinayaa carunkii iyo malaxdii iyo ahlu naarka wixii ka baxay baa laga waraabinayaa diinat alkhabaali ahaa diinat alkhabaal waxaa weeye waa dheecaanka yacnii ahlu naarka ka baxay ayaa yacnii cusaaradaasaa waxay noqonaysaa markay fadhiisato sidii dhooqo oo kale yacni marka waa dhooqo yani ka samaysan marka dheecaankii iyo malaxdii carabkii ahlu naarka ciyaada biاllah maxaa yeeley liأna اljasaءu min jinsi اlcamal ruuxii iskibriyey ee ilaahay subxaanaه wa tacaala xuquuqdii iyo xaqii uu ku lahaa garan waayey addoommada mu'miniintaa dushoodana ku kibray abaalmarin wuxuu u yeeshay in la dulleeyo oo ilaahay ihaaneeyo subxaanaه wa tacaala tirmidi baa fii jaamicihi ku warinaya imaam axmedna fii musnadi mujaladka labaad xumaydi mujaladka labaad mishkaatulmasaabiix buu sheikhu ku taxsiiniyey raqamka qaala imaamu raximah اllahu tacaala baabu man intasara man dalamahu wuxuu yahay man intasara ruuxii ka gargaarsada ama ka aarsada man dalamahu ruuxii dulmiyey dushiisa wax dembiya ma taha xadaanaa ibraahim ibnu muusa alfaraa qaala ahbaranii ibn abi saaida waa yaxya ibnu sakariya ibn abi saaida qaala ahbaranaa abi yaxya ibn abi sakariya ibn abi saaida yani kan dambe waa sakariya ibn abi saaida iqa can khaalid ibni salma can ilbahiyi albahiyi waa cabdullaahi mowla muscab ibni subayr wa xasanu اlxadiid can curwata bni subayrin can caaisha radi allahu canha ana nebiya sala allahu aleyh wasalam nebigu qaala lahaa caaisha wuxuu ku yidhi duunaki faintasirii gargaarso yani laasim oo yani iska celi wax iska celi wey duunaki faintasirii wax iska celi sababta ay ku timina xadiiska dambaa fasiri doona ibnu maaja ayaa fii sunanihi ku warinaya imaam axmed mujalladka lixaad saxiixadana raqamka qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana alxakm ibnu naafic abulyamaan qaala ahbarana shucayb bn abi xamsa can الzuhriyi muxamed bn muslim bn shihaab الzuhri qaala wuxuu yidhi ahbaranii muxamed bn cabdiraxmaan bn xaaris ibn hishaam ana caaishata caaisha qaalad waxay tidhi arsala aswaaju nabiyi sala allahu calayh wasalam xaasaskii nebigaa soo diray faadimata faadima binti rasuuli llahi sal alla aleh wasalam bay soo direen ila nebiyi sal alla aleh wasalam nebigay u soo direen xaasaska nebigu waxay ahaayeen laba guruub bay ahaayeen guruub waxaa hogaaminaysay caaisha iyo xafsa oo isku dhinac bay ahaayeen gruubkii umu salama hogaaminaysay baa tashadayoo waxay yidhaahdeen muslimiintu marka ay bixinayaan hadiyadda nebi maxamed u keenayaan waxay ku beegaan maalinka guriga caaisha uu joogo sir baa fakatay oo nebigu inuu caaisho jecel yahay baa la ogaaday saa darteed nebi maxamed ha loo dacwoodo dadka muslimiinta intuu la hadlo ha yidhaahdo hadiyadda meel kastoo aan joogo iigu keena soo ma oo dadka yaa iyo xoolahooda la maamulaya yacnii ha yaabin marka masayrka rag naagaha badan qaba adaa mushkiladdan isku doontay soo barnaamijkan dheriga kulaylka waxaa ka keena kar baa ka keena saa darteed marka kuwii nebi maxamed salawatu ullahi wasalaamu caleyh dumarkii la joogay ummahaatulmu'miniin ee nebi moxamed tarbiyeynaya ceelkii saafiga ahaa uu ka waraabiyey bal hinaasahooda iyo warkooda aan dhegaysan aad ogaatid marka dadka kula nooli inay bashar yihiin khaldami karaan dumar yihiin hinaasuhu abuurkooda iyo astaantooda uu ka mid yahay ila nebiyi sal alla aleh wasalam fastadanat faaduma idan dalabtay wnebiyu sal alla aleh wasalam nebiguna maca caaishata radia canha caaisha la jirkeeda uu yahay fii mirdihaa go'eedii uu la huwan yahay nebiga iyo qoyskiisiiyo xaaskiisiioo go' wada huwan baa faaduma idan dalabtay waa loo idmay faadina lahaa nebigu waa u idmay fadakhalat way soo gashay faqaalat waxay tidhi inna aswaajaka xaasaskaagii arsalnanii way ii soo direen yas'alnaka iyagoo ku warsanaya alcadla cadaalad ku warsanaya ajiib nebi maxamed baa cadaalad la warsanaya oo cadaaladdu waaba wixii nebi maxamed ilaahay uu u soo diray khalqiga inuu u garsooro qoysaskiisa iyo ehelkiisuna iyagaaba ugu awlaysan ciduu cadaalad sameeyo hadalkani wuxuu u marka ninkii khaarijiga ahaa warkiisiiyo yacnii dulkhuwaysira atamiimi markuu nebiga la hadlayay wuxuu yidhi icdil yaa muxamed fa innaka lam tacdil laakiin iyaga waa loo cudurdaaraya jahli iyo qiiro iyo hinaasaa ka tambadiyey ayaga waa loo cudurdaara waxay yidhaheen marka inaad cadaalad samaysay ku warsanayaan fii binti abi quxaafa abi quxaafa gabadhiisa inaad uga garsoorto uga cadaalad samayso abu quxaafa waa abubakar aabbihii awowgeed baa gabadhii loo nisbaynaya qaala wuxuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ay bunayata gabadhaydiye atuxibiina ma jeceshahay maa uxibu waxaan jecelahay ciddaan jecelahay ma jeceshahay qaalad waxay tidhi bala waan jecelahay qaal wuxuu yidhi warka joojiyo faaxibii haadihi midan jeclow caaisha jeclow faqaamat way istaagtay faaduma fakharajad way baxday faxadaathum way u sheegtay dumarkii soo diray bay warkii u sheegtay faqulna waxay idhaahdeen maa aqnayta cannaa shay-an waxba nagamaadan deeqin fariintiiyo xilkii aanu kuu dirannay waxba noogamaadan tarin maxay rabeen iyagu shaqaan ka qabanaynaa iyo saanaan yeelanaa ayay rabeen ayb faqulna waxay yidhaahdeen ma aqnayta cannaa shay-an shayna namaa deeqin waxba noogamaa tarine farjicii laabo ilayhi ila rasuuli sal alla aleh wasalam rasuulka xaggiisa u laabo waxay tidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay faaduma waa qof caqli badan laa ukalimuhu kalama hadlayo fiiha yani ay fii hadiiiha ay fii hada alamri abadan weligay kala hadli maayo fa arsalna waxay direen saynaba binti jaxshin sawja nabiyi sal alla aleh saynab waa qof dhiiran ah oo caaisho xagga quruxda iyo ay isu dhigmi jireen xoogaa mafaakhir kalena dumarka la dheero dee laga soo guuriya min fowqa sabca samaawaat baydhaa marka adiga fariintayada iyo massajka iyaga gudbi adiguu tag nebiga fasta'danat way idan dalabtay faadina laha markaasuu nebigu u idmay faqaalat lahu daalika arrinkaasay ku tiri nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh nooc cadaalad sameeyo dadka muslimiinta waxaad ku tidhaahdaa hadiyadda meel kastoo aan joogo iigu keena wa waqacat way dhacday fiya aniga igu dhacdo wax iga sheegtay zaynabu tasubunii xaalay caa'isu waa i cayday arrintii xaajadumar bay noqoto waa fiday golihii iyo majliskii nebigee la fadhiyay qiimaha badnaa iyo gurigii nebiga dumar masayrsane waxaa ma yaqaaniine zaynab waa i bay tidhi waana ii gudubtay fadafiqtu waxaan gudagalay anduru inaan fiirinayo nebiga sal alla aleh hal ya'danu liya nebiyu nebigu ma ii idmayaa falam azal kamaan suulin xataa caraftu ilaa aan gartay ana nebiya sal alla aleh wasalam nebigu laa yakrahu inaanu karaahiysanayn oo necbaysanayn an antasira inaan gargaarsado inaan wax iska celiyo isdifaaco nebigu inaanu kohsanayn ayaan wejigiisa ka gartay bay tir fa waqactu bizaynaba zaynab baan ku dhacay falam anshab maa negaan xataa asqantuhaa ilaa aan jilciyey riwaayaadka qaarkoodna an askantuhaa ilaa aan jilciyay halabatan ay min jihati alhalaba xagga adkaanta iyo raynta de caaisha abubakar baa dhalay waa saxaabada hoggaankoodii iyo halyaygoodii iyo ninkii ugu xikmadda badnaaye ugu aftahansanaa baa dhalay saynab marka warkii baa ku qalalay waxay tiri riwaayo kale leedahay ibnu xibbaan uu warinayo ilaa candhuufteedii ay ku qallashayoo hadalba ay odhan kari weyday waan u jawaabay candhuuftii baan ku engejiyey bay tiri fatabasama rasuululahi sal alay wasalam rasuulka ilaahi baa dhoolla caddeeyey waa muusooday uma qaala wuxuu yidhi ama inahaa ibnatu abi bakar amaa idaa kaana alamru kadalik amriku hadduu sidaa xaajadii arrinkii uu sidaa u dhacay inahaa ibnatu abi bakar walle waa ina abi bakar ya taasi waa ina abi bakr hadalkan dambe iyo ficilkan dambe nebigana waxaa ka muuqanaya caaisha say isu difaacday inuu nebigu raalli uu ka noqday salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa laga qaadanayaa marka ragga ilaahi wuxuu yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa'i bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin ragga ayaa qawaam iyagaa maamulkiiyo talada ilaahay gacanta u dhiibay oo gacanta u geliya hogaanka waxaa la marka ninkii aan dumarka u cadaalad samayn karaynayn inaad afar naagood guursataa waajib waajibkagumah midaada iska agjoog haddaad se garsoorka iyo xilka iyo cadaaladdaa qaadi karto dumarkii inaad u cadaalad samayso oo midmidii warka ay kuu soo naqlinaysa midda kale kaaga soo naqlinayso inaad xakamayso tiraa war naa dulmiga jooji iska jooji warkaan jooji ayb ninbaa hadda kahor lagu yiri war dumarka waa la kala fogeeyaa waa la ysuma keeno markaas wuxuu ku yidhi dumarkaygu anay gacanta iigu jiraan war meeshaan islii baa nairobi baa la wax ka shar badane dumarka la ysuma keeno may maya falaad buu u wada kireeyey tii yarayd baa xeelad degtay oo istiri islaantan weynee toddobada dhashay see guriga u dhaafisaa inaki kaydi kunna cadiim markay degtay uun qofka bini aadamka ahi masalada xiriirka gogoleed ku xidhan iyo wixii jimaaciya galma ku xidhani waa shay u khuduucaya qofka caafimaadkiisa firfircoonidiisa nashaadkiisa yaa habeen maba fahmaysnaba islaantan iyadu subax walba waxay iska gashaa baafkeeda iska gashaa ninkaan ama xiriir gogoleed ha sameeyo ama yaanu samayn baab lmuwaasaati fi sanati wlmajaaca qadiyaddii marka waxay noqotay ninkii in lagaga dacwoodo xiriirkii gogoleed ee uu samaynaya lagaga dacwoodo oo la yidhaahdo barbar baad u badatay maxaa la odhan jiray daruurtu dhinac bay u da'de xaafadda kale markaad hawshaada waxa weeye waa furunta wuu fekeray marka qadiyaddii dib u raacay kaartadan iyo muxuu ahaa dhagartan in midaan yari ka dambaysay buu fahmay waxay sababtay marka ayada in guriga laga bixiyo islaan toddoba jirta toddoba dhashay oo iyadu ay ka dambayso meesha ay ugu timi bay damacday inay bara saarto walaa yaxiiqu lmakru sayi'u ila biahli baabu lmuwaasaati fi sanati wlmajaaca ninku marka isagaa garsoora awrka iyo ninka hogaanka u dhaxeeye dowlad iyo hogaan iyo bulsho muslimiin inaad maamusho gurigaa laba guri haddaad maamuli kari weyde labadaadi reer aad kala basrin weyday dowlad iyo xil muslimiinna ma kala maamuli karto baabu lmuwaasaati yanii in lays caawiyo laysu kaalmeeyo fii sanati sanadkii yacnii abaartii in laysu kaalmeeyo iyo walmajaacati gaajadu markay jirto in layscaawiyo xadaثna mxamed bn musanى abu musa albasri shaykhu اljamaca qala xadaثna xamaad ibnu bashiir aljahdami waa ضaciif qala xadaثanii cumaara almiqwali qala wuxuu yihi xadaثna muxamed ibnu siriin abu bakr can abi hurayrata qaala wuxuu yihi yakunu waxaa ahaanaya fii aakhiri الzamani aakhir zamaanka waxaa ahaanaya majaacatun gaajo iyo baahi baa ahaanaysa man adrakatu ruuxii gaajadaas iyo baahidaasi ay soo haleesho falaa yacdilanna yaanu la simin bilakbaadi beerarkii yaanu la simin aljaa'icati baahnaa yacnii cid kale yaanu la simin ruux baahan ruux kale yaanu dhinaca dhigine ruuxa baahan gacantiisu ha gaadho ayaa loo jeedaa beerka yacnii beerkii baahnaa cid kale yaanu la simin qofba qofkuu baahida uu ka badan yahay gacanta haw fidiyo ruuxii muslimka ahaa ee wax ku dhaamin xadiiska dacfi baa ku jira kuwan damba inagaga filan adab lmufradka buu sheikhu ku daciifiyey qaala xadaanaa abulyamaan waa xakam ibnu naafic qaala xadaanaa shucayb ibn abi xamsa qaala xadaanaa abu zinaad cabdulahi bnu dakwaan alqurashi can ilacraj cabdiraxmaan ibni hurmus alacraj can abi hurayra ana alansaara ansaartu qaalat linabiyi sal alla aleh wasalam nebiga waxay ku yidhaahdeen ansaar baa nebiga waxay ku yidhaahdeen iqsim qaybi baynanaa anaga dhexdayada iyo wa bayna ikhwaaninaa walaalahayo oo muhaajiriina dhexdooda anna nakhiila timirta noo qaybi beeraha timirtaa noo qaybi qaala nebigu wuxuu yidhi laa maya laydiin qaybin maayo fa qaaluu waxay yidhaahdeen takufuuna waxaad naga kaafinaysaan marka muhaajiriintii haddaad tihiin alma'uunata shaqadaad naga kaafiyaysaan wanushrikukum waxaanu idin wadaajinaynaa fi samarati midhahaannu idin wadaajinaynaa haddiiba shaqaale aad noqotaan qayb ka midaad yeelanaysa qaalu waxay idhahdeen samicnaa waan maqalnay warkiinna wa adacnaa waana adeecnay tan dambe xoolaha iska qaadan mayne inaannu shaqo ku qaadanaa fiican buhaari baa fii saxiixii ku warinaya xadaana asbaq ibn lfaraj qaala xadaana ibn wahb cabdillahi bn wahb almisri alqurashi mowlaahum ahbaranii yunas ibn yaziid alayli can ibni shihaabin maxamed ibn muslim ibn shihaab azuhri ana saliman salim ibn cabdilaahi ahbarahu wuxuu ga warramay ana cabdulaahi ibni cumara ahbarahu wuxuu ga warramay ana cumar ibn khadaab radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi caama ramadati sanadkii caamu ramaada loo yaqaanay waa sanadkii sideed iyo tobnaad abaar dhacday inta dhulkiiba wax uu ka soo bixi waayey baabuskii iyo hanfigii dhulka ka duulay baa dambas u ekaaday marka maxaa loo bixiyey sanadkii dambaska wa kaanad waxay ahayd sanatan abaar oo shadiidatan daran oo mulimatan xanuun leh oo dadkii xanuun jisa bacdama ijtahada cumaru cumar markuu dadaalay fii amdaadi alacraabi reer baadiyaha inuu gurmad uu fidiyo markuu ku dadaalay bilibili geel uu ugu gurmanayo iyo walqamxi qamandii uu ugu gurmanayo iyo wazayti saliid uu ugu gurmanayo min alaryaafi kullihaa tuulooyinkii dhammaantood xataa balaxat alaryaafu tuulooyinkii ilaa ay daaleen kulluhaa dhammaantood mima jahadaha dalika shaygii uu kula dadaalay ee markaa uu doonayay muslimiintu inay markaa iscaawiyaan faqaama cumar baa istaagay yadcuu isagoo ilaahay baryaya faqaal wuxuu yidhi allaahuma ajcal risqahum irsaaqadooda ilaahu waxaad ka yeeshaa dadkan baahan calaa ru'uusi aljibaali buuraha dushooda ilaahu risqa iyo dheefta u saar fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay low anna allaha alle subxaana wa tacaala lam yufarijhaa dhibta haddaanu faydinoo abaartan aanu inaga dulqaadin maa taragtu kamaan tageen ahla beytin ahlu beyt iyo guri kamaan tageen min almuslimiina muslimiinta ka mida kaasoo lahum iyaga ay u sugnaatay sacatun awood iyo karitaan ay wax kari karaan inay gacan fidiyaan ilaa adkhaltu waxaan gelin lahaa macahum la jirkooda acdaadahum ay amhaalahum kuwo iyaga la mida cadadkooda iyo tiradooda qoyskii shan yacnii ka kooban ruux ka kooban shan ruux oo kaleaan odhan lahaa raashinka gacantaa idinla geliya dayib oo min alfuqaraa'i fuqaradii ka mida falam yakun ma ahaadeen inaani labo halikaani kuwa halaagsama min aacaami ay min ajli adacaami raashin darteeda iyo baahi kuwa u halaagsama maanay ahaadeen calaa shay yani dushiisa iyadoo uu jiro yuqiimu toosinaya waaxidan hal ruux wax ku filan iyadoo la haysto laba gaajo uma dhimateene halkaa ruux waxa uu cunayaa labada kale ay la wadaagi lahaayeen waa siyaasa sharciya oo cumar u dejiyeyo waxaa la yidhaahdaa altakaaful اlijtimaaci mujtamacu inuu isxambaarto oo yacnii dhibta iyo masaa'ibtu markay timaado garab iyo gacan laysu fidiyo siyaasaddan cumar baana hadda reer galbeedka iyo yacnii ummadahan oo dhani ay qaateen abaartii dhici jirtay ya goboladan baay iyo bakool iyo meelo badan laga soo qaxa ayaa koox culimaa oo sheekh umar uu jeerman annaga iyo rag kalena aan xubno ka ahayn baa waxaan samaynay guddi abaaraha aan wakhtigaas samayn u n loo qayshan jiray iyo u n d b iyo maxay ahaayeen kuwii la odhan jiray na soo gaaray u n r iyo kuwii qabandiga dadka ku qaadan jiray meelay joogaan waa la waayay markaanu muslimiintii bulshadii soomaaliyeed iyo muslimiintii aannu la hadalnay inay walaalahooda baahan gacan u fidiyaan dadkii muslimiinta ahaay oo dhan baa soo gurmaday taarikhyan waad og tihiin masalo taariikhi ay noqota markii aanu hawshii wax ka qabannay oo xeryihii gacan la gaadhsiiyey oo wadaadadii gurmad loo fidiyey oo dal iyo dibadba ay muslimiinta iyo soomaalida isu gargaareen markaasay hay-adihii iyo yurubiyankii ay lacago iyo yaboox iyo beenboontoodii iyo iska daba dabawareegoodii ay bilaabeen marka islaamka ugu horreeyey waa siyaasa sharciya oo nebigeennu inoo jideeyey bulshada muslimiinta ahi inay garab iyo gaashaan isu noqdaan gacan isu fidiyaan islaamku ma yaqaano laba guri oo derisa ninna inuu muxuu ahaa dheregta uu iskaga dejiyo mxuu aha maxaa wixii lo odhan jiray seven ab iyo eh, kooke iyo uu dheregtii ku dilo jirhkiisa wixii uu ku naaxiyeyna uu jiim ku gooyo mid kalena uu baahi u bakhtiyayo dhaqanka islaamku ma yaqaano wuxuu yaqaanaa takaaful ijtimaaciya oo qofku wuxuu haysto raashinka hal ku filani laba qof waa ku filan yahay fuqarada iyo masaakiinta iyo xerowga iyo gacanta ila geli kaale haaf baastaa meeshan igala soo cun dhaqankaasuu islaamku yaqaanaa wallahu subxana wa tacala aclam bisawaab waclama billahi towfiiq